walaalkiisuu xishoodkii ka waaninaya ama walaalkii nasab ha noqdo ama walaalkii diineed ha noqdo nin reer ansaareed ah baa nin walaalkii ah wuxuu ka waaninaya xishoodka wuxuu leeyahay xishoodkan badan iska daa waa maxay sidaad u xishoonayso maxay tahay xishoodkan saasoo kaleu ku hayay faqaala rasuulu lahi sal اllahu alيه waslm markuu nebiga maqlay buu wuxuu ku yidhi dachu dhaaf oo ha ka waaninin maxaa yeelay faina alxayaa'a xishoodku min aliimaani sidiisaba iimaanku ka mid yahay xishoodku wax layska waaniya mehe waa wax la isku waaniyo xishoodka lagama carare waa loo cararaa weeye macnaheedu dachu dhaaf oo faraha ka qaad faina alxayaa'a xishoodku min aliimaani iimaanku ka mid yahay muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa warinaya وعن cمrان بن xusayni waxaa laga wariyey radي الlه tacالى canهuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu الlahi salى الlه عlيه وalih wsلم rasuulka all wuxuu yidhi alxayaaءu xishoodku laa yأtii lama yimaado ila bkhayri wanaag mooye xishoodku sidiisaba lama yimaado waxaanan khayr ahayn xishood iyo khayr waa xishoodku khayr unbuu la yimaadaa mar walba uu kordhana khayr unbaa u kordhayay qofkii mutafaqu calayhi bukhaariyo muslim baa warinaya wa fii riwaayatin limuslimin waxaa ku soo arooray alxayaau xishoodku khayrun weeyaan kulluhu dhammaantii xishoodku siduu u dhan yahayba waa khayr xishood aanan khayr ahayn ma jira macnih kulamaa qofku uu siyaadsado xishood kulamaa uu khayr iyo wanaag siyaadsanayo aw qaala ama wuxuu yidhi alxayaau xishoodkii kulluhu dhammaantiiba khayrun weeyaan xishoodku siduu u dhan yahay waa khayr weeyaan وcan abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacala canh ana rasuul اllahi salى اllahu عalيh ali wasalam qaala wuxuu yidhi aliimaanu iimaanku bidcun wasabcuuna dhowr iyo toddobaatan weeyaan aw amase wuxuu yidhi bidcun wasituuna dhowr iyo lixdan shucbatan qaybood weeyaan waa shaku raawi weeyaan ma wuxuu yidhi dhowr iyo lixdan mise dhowr iyo toddobaatan culimmadu waxay ka soo qaadaan dhowr iyo toddobaatanka riwaayaddaasi waa saxiix weeyaan sidoo kalena waxay yidhaahdaan dhowr iyo toddobaatanka markay sii macnaynayaan toddobiyo toddobaatan weeyaan yacni sabca wa sabciin weeyaan imaamu albayhaqi raxmat ullaahi tacaala calayh kitaabkiisa shucab aliimaan toddoba iyo toddobaatan buu ka dhigay waxaa kaga horreeyey sheekhiisi xaliimi isna shucab aliimaan buu leeyahy kitaab la yidhaahdo markuu ka hadlayey toddobiyo toddobaatan buu gaarsiiyey oo kulligooda laga soo qaatay min alkitaabi wاsunna aliimaanu iimaanku bidcu aauuna dhowr iyo toddobaatan weeyaan aw amase bidcun wasituuna dhowr iyo lixdan shucbatan qaybood weeyaan macnuhu waa maxay kow buu ka bilaabanayaa kor markuu aadana waa dhowr iyo toddobaatan haddaynu dhahno toddobiyo toddobaatan intaasuu u dhexeeyaa marka dadkii mu'miniinta ahaa qofba iimaankiisu meel buu joogaa weeye macnuhu qof baa meel hoose uu joogaa qof baa meel kore uu joogaa qofba meel buu u taagan yahay fa afdaluhaa waxaa ugu fadli badan qowlu laa ilaaha ila allah kelimadaa tawxiidkaa u fadli badan iyo madluulkeediiyo waxay keenayso oo lagu dhaqmo waxa ay xambaarsan tahay oo la rumeeyo laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqin ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu alle mooye allaha runta ah ee xaqa lagu caabudo waa ilaahay wixii alle ka soo haray baatil weeyaan waxa lagu caabudo wuxuu doonaba ha ahaado wa adnaha iimaanka waxaa u hooseeya khisaalihiisa iyo qaybihiisa imaadat اlأdaa wasakhdii oo laga qaado can iariiqi wadada wasakhdii oo waddada laga qaado wixii u sarreeyena waa la inoo sheegay wixii u hooseeyena waa la inoo sheegay qayb kaloo dhexda ahoo muhim ah buu nebigu calayhi salaatu wasalaam iimaankii ka mid ah yuu si gaara u tilmaamaya wuxuu yidhi walxayaau xishoodku shucbatun waa qayb min aliimaani ka mid ah xishoodkuna waa qayb iimaanka ka mid ah markii laguu sheegay qaybtii u sarraysay qaybtii u hoosaysayna laguu sheegay muhimmadu waxay tahay qayb kale oo xubin aad u firfircoon muhim ah oo iimaankii ka mid ah in laguu sheego walxayaau shucbatun min aliimaan wey marka xishoodku waa qayb ka mida iimaanka muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa warinaya marka ereyadii meesha ku soo arooray buu imaamu nawowi inoo fasiraya raxmat ullahi tacaala calayh albidcu la yidhi bikasri ilbaai ba'da oo la hoos dhigo bidcu la yidhaahdo wayajuusu fatxuhaa badcu la yidhaahdana waa suurtagalo luqada carabiga waa ku bannaan tahay wa huwa sideeduba waa dhowr oo min ahalaaati saddex baa laga bilaabaa ila alcashrati toban la gaarsiiyo dhowrku intaa un weeyaan laba wixii ka badan tobanna ka hooseeya hadduu toban gaaro waa tiro buuxdo waa toban hadduu dhaafo waa dhowr iyo toban ilaa uu labaatan ka gaarayo hadduu dhaafo waa dhowr iyo labaatan iyo wixii la mid ah haakada washucbatu marka la leeyahayna alqicatu waa qayb iyo walkhaslatu waa gabal walimaadatu marka la yidhina alizaalatu waa zuulin wasakhda oo laga qaado aladana marka la yidhina waa maa yu'dii wax allaaliya wixii waddada dhib ah ee yaalla ka xajarin dhagax yaallo oo dadku ay kufayaan oo kale ku tirantiroonayaan wa shawkin qodax baa taalla wa tiinin dhoobaa taalla wa ramaadin digaa taalla iyo wixii la mid ah dambastii wa qadarin wasakh baa taalla wanaxwi dalik iyo wixii la mid ah allaaliya wax dadka ay dhibsanayaan dhala jabtay baa taalla qodax baa taalla geed baa yaalla wax allaale wixii yaalla waddada oo laga qaado iimaankay ka mid tahay taana waxayna tusinaysaa nadaafadda muslimiinta iyo waddadoodu siday nadiif u tahay in aad ka qaadaana inay iimaankaaga tilmaan u tahay oo macnuhu waa maxay qofkaanan iimaan lahayn waa uskag iyo wasakh weeyaan waan ka soo bilow nafta ilaa iyo wax walbaba ilaahay muxuu odhanaya inama almushrikuuna najas maxaa loo yiri najaasada hadduu qabaysdicitaa waa najaasa maxaa yeele naftiisaa najaasa wasakh socoto wey shirki iyo balaayo iyo kufri buu ku dhex jiraa marka dadka muslimiinta laakiin waa nadiif lama ogolo qofka muslimka ah muhim ma aha in dharkaagu cusub yahay inuu duug yahay laakiin isagoo duuga waa inuu nadiif kuu ahaado وعن أbي سعيidi الkhudriي waxaa laga wariyey radي الlه tacالى canه qaala wuxuu yidhi qaala rasuul الlahi salى الlه عlيه وaلiه وsلم wuxuu yidhi kaana rasuul الlahi salى الlه عليه وsلم wuxuu ahaa tilmaantii nebiga la inoo tilmaamaya abi saciid alkhudri radي الlه tacالى canه arضاه xayaatadii nolosha iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam siday noloshiisu ahayd ayuu inoo tilmaamayaa sidee ahaa nebigu hadda xishood baan arkayna isagoo leh waa iimaanku ka mid yahay ninkii walaalkii ka waaninayay waa tuu ka reebay isagu see ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam kaana rasuulu llahi sal allahu calayh waali wasalam wuxuu ahaa ashadda xayaa'an mid xishoodka kaga daran min alcadraa'i gabadha bikrada ah ee fii khidrihaa meesha dambe ku jirta gurigeeda ee maqabiyada ah macnaha rag ma taqaano bannaan ma taqaano weligeed reerkeeda mooye cid kale maynan arkin waa maqabiyo wey haddana waa gabar oo weligeedba rag maynan arkin qoftaasi say uga xishoonaysaa ragga sidaasoo kale uu nebigu ahaa calayh salaatu wasalaam faidaa ra'aa laakiin hadduu arko shay-an yakrahu shay uu nacaya nebigu hadduu arko carafnaahu waa ka aqoonsan jirnay fii wajhihi wejigiisaanu ka aqoonsan jirnay shay uusan jeclayn nabiga calayh salaat wasalaam hadduu la soo gudboonaado wejigiisaanu ka dareemi jirnay oo ka akhrisan jirnay muttafaqun calayh qaala alculamaa'u waxay yidhaahdeen xaqiiqat اliimaani xayaa'i xishoodkii baa la inoo sharaxayaa culimmadu markay sharaxayeen xishoodka waxay yidhaahdeen xaqiiqatu اlxayaa'i xishoodka xaqiiqadiisu waxa weeyaan khuluqun horta waa dabeecad iyo akhlaaq yabcaثu khuluqda iyo akhlaaqdaasoo qofka keenaysa calى tarki اlqabiixi wax allaale wixii xun oo dhan inuu ka tago waa akhlaaq iyo aadaab qofka ku xambaaraysa inuu ka fogaado wax allaaliyo wixii xun oo dhan wayamnacu isla markaana ka reebaysa min ataqsiiri gaabin fii xaqi dilxaqi inuu ka gaabiyo fii xaqi xaq uu lahaa dilxaqi qof xaq u saaxiib ah qof xaq u saaxiiba xaqiisa inuu ka gaabiyana waa u diidaysaa akhlaaq weeyaan u diidayso qofkii xaq lahaana xaqiisii inuu ka gaabiyo oo macnuu waa maxay ina linafsika calayka xaq waina lirabbika calayka xaq waliahlika calayka xaq walijaarika calayka xaq faacطi kulli dii xaqin xaqa mid walboo xaqu saaxiiba xaqiisa inaa siisaa la rabaa waxa kugu xambaaraya waa xishoodka weeye marka xishoodka weeyaan qofku hadduu xishood seegana meeshuu doona ha ka dhaco wuxuu doona ha sameeyo ambiyada ilaahay oo dhan baa sidaa ummadahooda u dardaarmi jiray xadiidkii fi saxiixi اlbukhaari can abi hurayra wuxuu odhanaya ina mima adraka الnaasu min kalaami الnubuwati اlأuulى ida lam tastaxyi fasnac maa shiئt dadku waxa ay ka dhaxleen ambiyadii hore warkeeda waxa weeyaan haddaanad xishoonaynin samee waxaad doonto fasnac maa shiئt waxaad doonta yeel macnuhu waa cabsigelin weeye maaha ikhtiyaar in lagu siiyey laakiin rabbi baa kaa dambeeya oo kaa jisayn doonee waxaad doonta samee yeel taas wey macnaheedu ilaahay ka xisho haddaadan ka xishoonin waxaad doonta samee ku dhaqaaq ilahay waa kaa abaalmarinaya warawaynaa can abilqaasim اljunaydi waxaanu ka warinay raximah اllah qaala inuu yidhi alxayaau ru'yat اlaalaa'i xishoodku waxa weeyaan ru'ya qofka inuu arko alaalaa annicam ay الnicam macnaha nicmada ilaahay ku siiyey inaad aragtid ood ilahay uga mahad celiso alxamdu lilah in yaroo biyaad cabti alxamdu lilah wax yar baad cuntay alxamdu lilah nasashaad heshay alxamdu lilah hurdaad heshay alxamdu lilah xayaatadaada oo dhan inaad ilaahay uga mahad celiso maxaa yeele imisaan maanta hurdo haysanin aan seexan karaynin imisaan maanta waxay cunaan haysanin imisaan waxay cabbaan haysanin imisaan caafimaad haysanin hadduu ilaahay ku siiye nicmooyinkiisa inaad oga mahad celiso waa xishood weeyaan ka warran hadduu qof abaal kuu galo kaba soo qaad inuu ku siiyey shay waxbuu ku siiyey markuu ku siiyey waad ka qaadatay waa mahadsan tahayna maadan dhihin maxaad u malaynaysaa qofka waa kugu xanaaqayaa meelahan aan joogno waa lagu barayaa thank you maxaa u dhihi weysay baa lagu leeyahy ka waran rabuاlciza marka jala wacala rabuاlciza jala wacala waxaadan adigu shaqo ku lahayn awooddaada ahayn buu ku siinayaa amni buu ku siiyey caafimaad buu ku siiyey cumri buu ku siiyey ilaahay maqal iyo wuxuu ku siiye aad wax ku maqasho dhegihii afkii aad ku hadli lahayd sankaagii aad wax ku orin lahayd carabkaagu haddana marna aad ku hadlaysa mar wax dhadhaminaya marba nooc ah yuu ilaahay ku siiyey waxaasoo idil marka xishoodku waxa weeyaan ru'yat alaalaa nicmooyinka ilaahay oo la arko iyo wa ru'yat taqsiir isla markaa inaad aragtid gaabintaada meesha dhaliishaada iyo ceebtaada ah ee ilaahay subxaana wa tacaala nicmadiisa aad ka gaabisay ama dadka biniaadanka abaalkay ku galeen eed ka gaabisay nabiga alayh salaat wasalaam baa wuxuu odhanayay man lam yashkur innaasa lam yashkur illaah qofka aan dadka u abaal celinin oon u mahad celinin ilaahayna uma mahad celiyo marka dadku wanaagga ay kuu galeen inaad oga mahad celisaa la rabaa ilaahay tiisa uma mahad celin karaysid haddaadan dadka toodii la imanin maxaa yeele dadkiiba kula noolaa haddaad halmaanto qofkii ku hortaagnaa tii ilaahayna waad halmaamaysaa shaki ma lah fayatawalladu baynahumaa labadaa marka la ysku daro waxaa ka dhalanaya xaalatun tusamaa xaalad lagu magacaabo xayaa'an xishood wallahu aclam baabu xifdi siri wuxuu u baab yahay xifdu siri sirta oo la xifdiyuu u baab yahay sirta oo la xifdiyo islaamku wuxuuna barayaa fawdo ma ah qofka wuxuu maqlay inuu iska wada sheego maaha waxbaa jira qofka inuu la hara ay tahay waxbaa jira qofka inuusan sheegin ay tahay waxbaa jira qofka qofka walaalkaana waxaad ka maqasho inaad wada sheegtid maaha maxaa sir la yidhaahdaa maxaa noqonaya see in loo xifdiye ay tahay waa shay min addiin weeyaan in la xifdiyo waa diinta ilahay bay ka mid tahay qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi waawfuu bilcahdi waxa lagugu siraysto horta waa cahdi iyo ballan wey waawfuu oofiya bilcahdi oofiya ina alcahda cahdiga iyo ballantuna kaana wuu ahaaday mas'uulan mid laisweydiin doono qofka wuxuu kugu siraysto haddaad ka sheegto ilahay hortii waa lagu weydiin doona macnihi maxaa yeele waa mas-uuliyad wey aad xambaartay وعن أبي هريرة رضي الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال wuxuu yidhi قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم wuxuu yidhi إna min أشhر الناasi عind الله إna min أشhر الناasi dadka waxaa u shar badan cind allahi ilaahay agtii bini aadan oo dhan isku soo qabo waxaa u shar badan ilaahay agti manzilatan xagga mansilada yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ah alrajulu ninkii weeyaan yufdii ila almar'ati xaaskiisii buu u galmoonayaa arajulu ninkii weeyaan oo yufdi ila almar'ati haweenaydiisii buu u galmoonayaa wa tufdi ilayhi iyana xaggiisay u galmoonaysaa uma dabadeed labadooda wixii dhex maray ee sirta ahaa ee ilaahay asturay ee labadooda dhexdooda ahaa yanshuru sirahaa isna sirteedii buu sheegaya ama iyadaa sirteeda sheegaysa maxaa yeele ilaahay muxuu yidhi hunna libaasun lakum e wa antum libaasun lahunna libaas iyo dhar baa laysaga dhigay dharkii meeshii uu ahayd inuu asturo buu isagii fayday cawradii bannaanka keenay dadkii buu oga sheekeeyey iyana dadkiibay oga sheekaysay ninkeedii arintaa iyada ilaahay ma cafinayo subxaana wa tacaala waa dadka ilaahay agtii ugu shar badan maalinta qiyaamaha ciyaadan biاllah rawaahu muslimun marka gurigaah waxaa haddii marba gudahaad isla gashaan xaaskii in la sheegaa ma bannaana ma bannaana wa can cabdillaahi bni cumar waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma ana cumar bn alkhaaabi radi allahu tacaala canhu xiina ta'ayamat bintuhu xafsa qiso weeyaan aad u cajaa'ib badan si fiican u dhegayso waxay ahayd cabdulahi bni cumar walaashii xafsa binti cumar bn khaaab ayaa ninkii ka dhintay marka gabar yarna waa ahayd jir ah cumar bn khaaab gabadhiisiibu wuxuu u raadiyey nin wanaagsan ninka wanaagsan ee uu raadinayo waa nin min kibaari asxaabi rasuuli illahi sal allahu alيh ali waslm ragga odayaasha asxaabta nebiga alayh salatu salaam ee akhyaarta ah yuu la doontay cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu ardaa ayaa ka sheekaynaya marka wuxuu yidhi qaala cumar laqiitu cumaan bna cafaan cumaan ibna cafaan baan soo raadsaday radi allahu tacaala canhu ardaa cumaan iyo cumarna waa isku ayni waa isku da weeyaan facaradtu calayhi xafsa waxaan u bandhigay isaga dushii xafsaan u bandhigay oo waxaan ku idhi cumaanow gabadhaydii xafse ahayd ninkiina ka dhimay ma doonaysaa oo ma rabta inaad guursatid gabadhayda ma guursanaysaa faqultu waxaan ku idhi in shita haddaad doonto ankaxtuka waa kuu guurinaya xafsa binti cumar gabadhaydii xafsa binti cumar ahayd baan kuu guurinayaa niyo qaala cumaan waa wuxuu yidhi saanduru fii amrii bal niyo waxbaha si iga kale ahe saanduru waa fiirinayaa fii amrii arrintayda balberyahan iguma jirine laakiin hawshaydan dib u dhaa fiirinayaa hadday iga soo go'do waa ku sheegi doonaa marka hmm. ama ha noqoto inuu istikhaaro aaday ama ha noqoto inuu isagu umuurihiisii iyo hawlihiisii kale iyo wax ka fakerayo kolley wuxuu yidhi wax ii kaadi xoogaa falabitu layaaliya habeennaan sugay xilligii loo qabtay cumaan waa dhaafay uma laqiitu dabadeed waa la kulmay fa faqaala markaasuu hadda ii cudurdaartoo wuxuu yidhi qad badaa lii aniga waxaa ii soo muuqday anla atazawaja inaanan guursanin fii yowmi haada hawlaa i haysta waxbaa igu furan waxaa ii soo baxday inaanan hadda guursanin oo aanan hadda diyaar u ahayn waayahay nabaday cumaan hadduu sidaa uga cudur daartay cumar haddana waa baxay wuxuu la doontay falaqiitu waa la kulmay abaa bakr radi allahu tacaala canh faqultu isna waan uu sheego waxaan ku idhi in shi'ta abubakarow haddaad doonto ankaxtuka waa kuu guurinaya xabsa binti cumar abuubakarna cumar waa ka weynaa sanad buu ka weynaa marka niyow waxaan kuu guurinayaa gabadhaydii xabsa ahayd abubakar haa iyo maya waa raba iyo ma raba toona ma dhihine fa fasammata abubakar radi allahu tacaala canh abubakar waa iska aamusay hadduu aamusay falam yarjic iima soo celinin ilaya aniga xaggayga shay-an warba iima soo celinin hee iyo maxaa tahay iyo maxaa rabtaa toona ima dhihin fa kuntu calayhi awjada minii calaa cumaan siduu abubakar ii galay fa kuntu waxaan ahaa calayhi dushiisa awjad minii mid aniga xaggayga looga cara badan yahay calaa cumaan macnaa cumaan waaba ii cudur daartay xoogaa qalbigayga waxbaa u galay laakiin waa ii cudurdaartay abubakar laakiin cudurdaarashana male hayana male mayana male waxba ma leh laba nin odayaaloo saaxiibana waa ahaayeen haddii intaa marka ay dhacday cumar waa xanaaqay radi allahu tacaala canhu falabistu layaaliya habeennaan nagaaday uma khaabaha الnabiyu salى اllahu alayh alih wasalam nebigaaba soo doonayba salawaatu اllah wasalaamu alayh faankaxtuha iyaah nebigaan u guuriyey salawaatu اllah wasalaamu alayh maxalushaahidka xadiidka loo soo qaatay marka waaka falaqiyanii abu bakrin abu bakar sir baa jirtay uu hayey ma doonin xilligaa inuu sheego laakiin hadda maadaama wixii ay bannaanka yimaadeen hadduu hadli karaya shaygii sirta ahaa waa baxay sirtiisii marka hadda waan hadli karaayo ay dhegayso weeye cumarow haddaan kuu cudur daaranaya ay dhegayso falaqiyanii abuubakarin abuubakar baa ila kulmay faqaala markaasuu wuxuu igu yidhi lacallaka wajadta calaya waxaan u malaynayaa inaad aniga ii xanaaqday xiina wakhtigii caradta calaya aniga ii bandhigtay xabsa gabadhii ahayd oo falam arjic ilayka shay-an adiga aanan waxba kuu soo celinin hadal ah markaad xabse intaad ii soo bandhigtay aanan waxbaba kaa dhihin en kaa aamusay waad ii xanaaqday baan u malaynayaa faqultu waxaan ku idhi nacam haa wallaahi waan kuu xanaaqay qaala wuxuu yidhi waxaadan iigu xanaaqaynin baan kuu sheegayaayo dhegayso fainnahu lam yamnacni aniga iimuunan diidin an arjica ilayka inaan adiga kuu soo celiyo jawaab fii ma caradta calaya waxaad ii soo bandhigtay xaggiisa aan kaaga jawaabo laakiin ilaa annii kuntu anigu waxaan ahaa calimtu mid ogaaday ana الnabiya salى اllahu alayh waalih wasalam dakaraha nebiga calayh salatu salaam baa abubakar u sheegay inuu doonayo xabse inuu guursado abubakar marka muxuu hayaa sirtii nebigu haya calayh salaatu wasalaam cumar baa la ordo abubakar buu yidhi gabadhaydaan kuu guurinaya haddaad doonayso abubakar xaggana cumaan cumar buu ka maqlaa xaggana wuxuu ka ogyahay nebiga ma dhihi karaya gabadhaada nebigaa soo doonaya mar dhow maxaa yeele nebiga sirtiisii inuu fidiya xaquma lah marka sidaa darteeda abubakar waa aamuso wuxuu la sugay inta nebiga calayh salatu salaam ka soo doonayay markuu soo doonay loo guuriyey wuxuu yidhi shalay ka warran haddaba arrintii inaad iga xanaaqday baan u malaynayaa haa waa kuu xanaaqay imuunan diidin inaan kuu sheego laakiin waxaan ogaa nebiga calayhi salaatu wasalaam oo arrintan hadal haya arrintan doonaya calimtu waxaan ogaaday ana الnabiya salى اllah alay waslam dakaraha falam aku aniguna ma ahi liafshiya mid fidiya sira rasuuli اllahi salى اllahu alيه wasalam sirta nebiga weligay ma fidinayo walow tarakaha الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam haddaan ogahay oy dhici lahayd nebiga inuu ka tago oo uu ka baxo macnihii laqabiltuha waa ka aqbali laha laakiin hadda wuxuu yidhi khalaas nebigaa soo doonay calayh sala slam anna waan ogaa sidaa darteedaana kaaga aamusay maxalushaahidka xadiidka loo soo qaatay waxay tahay in la xifdiyo sirta dadka oo la ilaaliyo maxaa yeelay waa cahdi weeyaanoo waa mas-uul cinda allahi jala wacala rawaahu اlbukhaariyu ta'ayamat qowlkiisa uu yidhi ay saarad way noqotay bilaa zawja weeyaan wa kaana zawjuha ninkeedu wuxuu ahaa tuwafiya mid la oofsaday radia allahu tacaala wajadta markuu yidhina ay khadibta weeyaanoo waad ii macnaheedu وعن cائiشhaةa qiso kale waatan haddana وعan cائiشhaةa رضي الله تaعالى عنها qاalad waxay tidhi kuna أزواaج النabiyi slى الlaه عليه وآله وسلم waxay ahaayeen haweenkii nebiga cindahu nebiga agtii salawaat الlah وaسلام عaليه haweenkii oo dhan nebiga uu qabay alayه الصلa sلام nebigay la joogeen faأqبلت faaطimة iyadoo ay haweenkii la fadhiyaan nebiga waa xanuunkiisii intuunan dhimanin ka hor weeyaan nebiga alayه الصلاة وسلام wuu xanuunsanaa haweenka oo dhan baa la jooga iyagoo ay la joogaan ayaa faaqbalad waxaa soo qaabishay faatima binta rasuulilah wey sal allahu alayh ali radi allahu tacaala canha iyadoo ah nebiga calayhi salaatu wasalaam xaaladiisa inay soo dhowrto u socoto soo booqanaysa tamshi maa tukhti min mashyati rasuuli illahi sal alla slam way soconaysaa haddana socodkeedu maa yukhti ma gafayo min mishyati rasuuli illahi sal alla slam nebiga alle socodkiisa macnaha faaduma hadday socoto waaba nebigoo socdaba calayhi salaatu wasalaam macnuhu waa maxay siday ugu ekeyd nebiga salawaatu اllah wasalaamu calayh waxba kama gafayso min mishyati rasuuli اllahi sal اllah alay wasalam shay-an socodka nebiga waxba maynan ka gafaynin oo kolkay socoto waa un nebiga oo soconaya calayh الsalaatu wasalaam falama ra'aahaa nebigu markuu arkay raxaba biha waa soo dhoweeyey wa qaala wuxuuna yidhi marxaban bibnatii gabadhaydiyay soo dhowow uma ajlasaha can yamiinih nebigu midigtiisuu fadhiisiiyey aw can shimaalihi waa shaku raawi mise bidixdiisii buu fadhiisiiyey miday ahaataba ama midig bay ahayd ama bidix bay ahayd labada dhinac midood buu nebigu fadhiisiiyey uma saarahaa nebigu calayhi salaatusalaam maadaama dhinaciisa ay fadhido hadalku hoos ugu dhigay dhegtuu u saaray afka saarahaa waa siraystay iyadu sir u sheegay fabakat bukaa'an shadiida fabakat way oyday bukaa'an oohin shadiidan daran bay oyday falama ra'aa jazacaha markuu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam argagaxeeda siday u oynayso ayuu nbiga markuu arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam falama ra'aa fabakat bukaa'an shadiidan falama ra'aa jazacaha saara aaniya mar labaad buu haddana ku siraystay xaggeedii afka intuu u dhoweeyey wax u sheegay inta kale ma maqlayaan fadaxikat haddana waa qosashay hadda waa ooyeysay mar labaad markuu wax u sheega haddana waa qosasho haweenkii kaleo dhanna meeshay fadhiyaan sagaalkoodii maxaa dhacaya qof walba wuxuu leeya talo waxa loo sheega waa maxay marka waxa loo sheega waa maxay faqultu lahaa meeshii la yska fadhi oo la kala tegiyey oo caaisha waxay raadisay wax nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu faadumo u sheegay ay ohintaa daran la oyday haddana intuu u sheegay ay qosolkaa la qosashay waxba isuma jiraan waa oohin iyo haddana qosol labadiiba faqultu laha markaasaan faadumo waxaan ku idhi khasaki rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam min bayni nisaa'ihi bisaraa'ir khasaki waa kugu gaar yeelay kugu khaas yeelay rasuulu llahi sala اllah alay wasalam min bayni nisaa'ihi haweenkiisii isagoo la fadhiya adiga wuxuu kugu gaar yeelay bisaraari macnaha waa maxay siryaal oo tii hore ka ohisiisay iyo tii dambe ee ka qoslisay intaba uma anti tabkiina sirtii markuu kuu sheegay waad la oyday falama qaama rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam sa'altuha markuu nebiga kacay baan weydiiyey maa qaala laki rasuulu اllahi sal اllah alay wasalam oo muxuu ahaa waxa nebiga kuu sheegay la oyday haddana la qosashay faatima marka qaalad waxay tidhi maa kuntu anigu ma ahi afshi mid fidinaysa calى rasuuli اllahi salى اllah alay slam rasuulka alla dushiisa sira sirtiisa fidin maayo nebigaa ii sheegtay hadduu yahay shay iska calan ah kulligiinna wuuna wada sheegi laha laakiin anigu si gaaru iigu sheegay ha kuma sheegayo haddaba sirtii nebiga ahaydoo kuma sheegayo in la xifdiyo wey falama tuwafiya caaisha arrintan waa ku taagnayd weligeedba waxbana kama soo wareegin dheegeeridii nebiga calayh salaatu wasalaam falama tuwafiya rasuulu llahi sala allah alay wasalam nebiga alle markuu dhintay marka qultu waxaan ku idhi cazamtu calayki waa kugu dhaarinayaa ilaahay ilaahay baan dushiisa kugu dhaarinayaa bimaa lii calayki min alxaqi waxa anigu aan leeyahay dushaada ee xaq ah waa hooyo um almuminiin weeyaan haddana waa hooyo kale maxaa yaele aabbaheed baa qabay aayadii weeyaan idan xaqa aan kugu leeyahay ayaan ilaahay kuugu dhaarinayaaye lama xadaanii inaad ii sheegtid maa qaala laki rasuulu اllahi sal اla alay slam maalintii wuxuu nebiga kugu siraystay hadda maadaama uu dhintay khalaas sir maah ii sheeg hadda marka waa yahe faqaalad waxay tihi ama alaan hadda fanacam ha waa kuu sheegaya iga maqal ama xiina saaranii fi lmarati اluulى markii ugu horraysay wuxuu igu siraystay sow ma aha faahbaranii wuxuu ii sheegay ana jibriila kaana yacruduhu اlqur'an jibriil inuu ii iman jiray oo u soo bandhigi jiray qur'aanka fii kulli sanaةi mara sanad kasta hal mar macnaha ramadaanka weeyaan ramadaanka markuu yimaado jibriil nebiga calayh الsalaaة wasalaam buu qur'aanka hal mar bay dhammayn jireen laakiin aw maratayni ama laba mar waa mar keliya w sida riwaayadda saxa ah waannahu caaradahu laakiin sanadkaa nebiga waxaa loo soo bandhigay alaana maratayni laba mar wa inii la araa nebigu wuxuu yidhi u malayn maayo ilaa waxaan u malaynayaa alajala geeridaydii ilaa qad iqtarab inuu soo dhowaaday wax kale u malayn maayo ilaa waxaan u malaynayaa ajashaydii qad iqtaraba inuu soo dhowaaday haddana xanuun baa ihaya u malayn maayo xanuunkan inaan ka kici doono fattaqi illaah dardaaran weeyaan ilaahay ka cabso wasbirii haddaan dhinto ilaahay xaggiisa sabir yalla imow dulqaad fainahu nicma asalafu ana laki wax kuu hormara fainahu nicma salaf cid hormarta anaa u nicmo badan ana laki adiga cid kuu hormarta oo aakhiro kaaga sii hormarta anaa u nicmo badan macnuu waa maxay intaad adigu hormari lahayd aniga inaan kuu hormaro oo gadaal aad iiga timaado saasaaba wanaagsanba oo macnuhu waa maxay waan dhimanayaa weeyaan markuu sidaa yidhi fabakaytu bukaa'ii anigu waan ooye oohintii markii aad arkaysa alladii ra'aytii aad aragtay falammaa ra'aa jazacii nebiga markuu arkay argagaxayga saaranii aلثaaniya mar labaad buu haddana igu siraystay faqaala wuxuu yidhi yaa faatima dhegayso amaa tardiinii miyaadan raalli ku noqonaynin an takuunii inaad noqotid sayidatu nisaa'i اlmu'miniin mu'miniinta oo dhan haweenkooda inaad sayid u noqoto miyaadan raadi ku noqonaynin aw sayidatu nisaa'i hadihi اlumma ummaddan iyadaan haweenkeeda inaad sayid u noqoto riwaayadii kalena waxay ku daraysay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam anti awalu man adigu waxaa tahay cidda ugu horaysa lixaaqii aniga soo haleelkayga biahli ahelkaygan siday u dhan yihiin qofka ugu horreeya ee aniga isoo gaari doona waa adiga nebiga gadaashiya calayhi salaatu wasalaam lix bilood bayba nooleydba lix bilood kadibna way dhimatay iyadaana ugu horraysay wax nebiga haleelaba salawaatu اllah wasalaamu calayh fadaxiktu marka waa qoslay dixkatii qosalkayga aladii ra'ayti aad aragtay muttafaqun calayh maxalushaahidku waa maxay sirta in la xifdiyo sirtii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ku siraystay waxayd inuu dhimanayo laakiin markuu dhintay kadib sir miyana tahay maya khalaas way sheegtay marka muttafaqun calayhi wahada lafdu muslimin وعن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال wuxuu yidhi أتى علي رsuuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم وأنا ألعب مع الغilمان أنس بن مالك wuxuu ahaa khاadimkii nebiga عليه الصلاaة وaسلام nebigu u khidmayn jiray ha u khidmeeye ee tobankii sane magaalada madiine uu joogay uu u khidmaynaye anas toban sanuu jiray magaalada madiine nebiga markuu soo galay hooyadii umu sulaym binti milxaan baa nebiga u keentoo tiri anas waa wiil yaroo caqli badane u ducee hana kuu khidmeeyo nebigu waa u duceeyey alayhi salaatu wasalaam <clears throat> waataanu soo aragnay afartii ducee loogu duceeyey ee uu dhihi jiray saddex ka mida waa arkita afraadna waa sugayaa anas bnu maalik maadaama nebiga u khidmaynayay salawaatu wasalaamu calayh nebiga calayhi salaatu wasalaam baa markan u yimid wuxuu yidhi taanii ama ataa waxaa ii yimid calaya rasuulu sala allah alay wasalam wa ana alcab anigoo la cayaaraya maca alkhilmaani dhallinyaradii yaryarayd khilmaanku waa caruurtii weeye intee jira anas dhowr iyo toban jir weeye markaa oo waad garan kartaa dhowr iyo toban jir carruurtaasu iskala daahaa meelaha oo iskala cayaaraa fasallama calayna nebigu calayhi salaatu wasalaam caadadiiseed hadduu dad waaweyn u yimaaday hadduu carruur u yimaadaba waa salaami jiray fasallama calayna waana salaamay nebiga fabacaanii marka hadduu kor ahaan naga salaamay nebigu gaar ahaan wuxoola hadlay anas fabacaanii ilaya xaajatin aniga wuxuu ii daray dan uu lahaa si gaara anas ibnu maalig loogu diray khaas bayna ahayd cid kale looma sheegin faabطa'tu calaya ummii hooyaday baa idaahsatay umu saleem binti milxaan xilligu gurigeeda iman jiray anas guriga hooyadii ma imani maanta waa maqnaaday waa maqnaaday waa maqnaaday mar danbuu gadaalka yimid falammaa ji'tu markaan gurigii imid qaalad waxay igu tiri ma xabasak oo maanta maxaa sidan ugu daahday faqultu waxaan ku idhi bacanii rasuul اlahi sal اla alي slam lxaajatin rasuulka alle calayhi الsalaaةu wasalaam ayaa wuxuu ii diray lxaajatin dan uu lahaa qaalad waxay tidhi wama xaajatu oo maxay danta nebiga kuu diray waa hooyo inay ogaatay doonaysaa biniaadamnimada ka sokow ina biniaadamku wax walba inuu iska ogaadu jecel yahaye haddana waa hooyo wix wiilkeeda daahiyey ee nebiga u diray inay ogaatay doonaysay laakiin wiilkani koro weyn caqligiisa dhowr hooyadii baa weydiisayoo tiri maxayd xaajada nebiga kuu diray qultu waxaan ku iri buu yidhi inaha sir hooyoy waxbaa isku daalin sir weeye nebiga anigu igu siraystay calayhi salaatu wasalaam kuu sheegi maayo qaalad iyana waa dhiri gelisoo waxay tiri laa tukhbiranna ha u sheegin bisiri rasuuli illaahi sala allah alay wasalam axada qof dambena ha u sheegin weliga qaala wuxuu yidhi anas anas ibnu maalik xadiidkan waxaa ka warinaya ardaygiisa aabit albunaani baa la dhihi jiray aabit albunaani reer kuufuu ahaa afartan sano ayuu la noolaa anas bnu maaligu arday u ahaa markuu dhintayna isagaa dhaqay oo basro ku tukaday isagaa ka dardaarmay anas bnu maalik marka maadaama ardaygiisii afartan sano la nool uu ahaa ayuu wuxuu ku yidhi qaala anas wuxuu yidhi wallaahi low xadatu bihi axadan ilaahay baan ku dhaaranayaa hadday dhacdo inaan qof u sheego la xadatuka bihi ya aabit adigaan kuu sheegi lahaa aabidow haddayba dhacdaba inaan qof u sheego adaan kuu sheegi lahaa anas laakiin ciduu u sheegay maleh sirtii nebiga calayh salaat wasalaam godkuu la galaya qabriga rawaahu muslimun warawa albukhaariyu bacduhu mukhtasira marka shayga sirta ah in la sheega maaha maxaa sir noqonaya xadiidkii kale nebigaa sheegay calayh salaat wasalaam walaalka intuu hadal sheega hadduu ku dhowro sir weeyaan ma jecla in laga sheego dhinacyaduu fiirfiiriyey adigu kuu sheegay wixii waxa uu dhinacyada u fiirfiirinaya maxay tahay cid kalu diidan yaha warka inuu maqlo sowma adiga keligaabuu kuu sheegahaa sir weeye baynaka wa bayna islaamka taasuu ina barayaa baabu lwafaa'i bilcahdi wa injaazi lwacdi qofkaa maanta hadal yar kula hadasho biri joornaaladu dhan bay ku qoran yihiin isla saacad dabadeedna australia lagaaga soo sheegayaaba warkii aad ku hadashayba adiga kuugu soo noqonaya intuu adduunyada dabadeeda tago dib kuugu soo laabanaya waxaase waxay ka mid tahay iimaan darida dacfu aliimaan weeyaan baabu alwafaa'i biاlcahdi wainjaazi اlwacd baabu alwafaa wuxuu u baab yahay alwafaa'i oofin bilcahdi cahdiga la oofiyo iyo wainjaazi fulin alwacdi ballanqaadki wacdigu waa ballanqaad oo la oofiyo cahdiga iyo wacdigu way isu dhow yihiin waxaad adigu ballanqaaddo inaad oofisid iyo in aad fulisid labadiiba ballanqaadkaagii qaala allahu tacaala ilaahay isagoo ka hadlayo wuxuu yidhi waawfuu bilcahdi cahdiga oofiya ina alcahda cahdigu kaana wuxuu ahaaday mas'uulan mid ilahay hortii la isweydiin doono waqaala tacaala alla wuxuu yidhi waawfuu bicahdi illaah ilaahay cahdigiisa fuliya idaa caahadtum haddaad ku ballantaan wqaala tacaala alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu fuliya bilcuquudi cuquuddii fuliya cuquuddii waa cuhuuddii weeyaan wqaala tacaala alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maxaad u dhahaysaan maa laa tafcaluuna waxaydan samaynaynin waxaydan samaynaynin oo ballamo ah iyo maxaad isaga dhahaysaan kabura maqtan waxaa weynaaday caro cind allaahi ilaahay agti an taquuluu inaad dhahdaan maa laa tafcaluuna waxaydan samaynaynin وعn abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacala canh ana rasuul اllahi salى اllahu alayh walih wasalama qaala wuxuu yidhi markuu ka warramayay ballamaha fulintooda iyo wixii la mida aayat lmunaafiq munaafiqa calaamadiisu alaaun saddex weeyaan saddex shay waxay calaamo u yihiin munaafaqa oo lagu yaqaanaa munaafaqu waa uurka gaal weeyaan qof iimaankii iyo islaamkiina bannaanka ka sheeganaya calooshiisuna ay maranta eber ay tahay oo iimaan aan lahayn hadduu muslimiinta la joogana waa muslim hadduu gaalada la joogana waa gaal iyaga ka mid ah wax xiraya ma laha ilaahayna qur'aanku inoogu sheegay subxaana wa tacaala aayat lmunaafiqi calaamadda munaafiqu alaaatun weeyaan idaa xadaa hadduu warramayo oo hadal sheegayo kadiba been buu sheegayaa waidaa wacada hadduu ballan galana akhlafa ballantii waa ka baxaya waida tumina haddii la aaminana haana ammaanadii waa khiyaanaya haddii la aaminana ammaanadii waa khiyaanaya wax uu ku turan yahay ma leh wax fulinayana ma marka saddexdaa calaamo in la iska ilaaliyo mutafaq calayhi bukhaariyo muslim baa warinaya zaada fii riwaayati limusliminna wuxuu kordhiyey wain saama wasalla wazacma annahu muslim qofku munaafaq weeyaan wain saama haba soomo wasallaa ha tukado wazacma haba sheegto annahu isagu muslimun inuu yahay ha sheegta xitaa inuu muslim yahe munaafaq weeye kaa isaga ah calaamooyinkaa laga helay wa can cabdillaahi bni camr bni alcaasi waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma ana rasuul اllahi salى اllahu عalayh wali wasalam qaala wuxuu yidhi arbacun afar man kuna fiihi qofkay xaggiisa ahaadaan afartaasi oo ay ku kulmaan kaana waxaa ahaanaya munaafiqan buu ahaanaya khaalisan baraxla munaafiq saafi ah weeyaan munaafiq dhammaystiran weeyaan munaafiq aan biyaba ku dhibcin weeyaan oo waa maxay afarta calaamo waman kaanat fiihi khisla qofkii afarta calaamo mid ka mid a laga helana waman kaanat fiihi qofkay xaggiisa ahaato khislatun calaamad oo minhuna afarta ka mida kaanat fiihi xaggiisa waxaa ahaatay khislatun qayb oo min anifaaqi ah xataa yadacaha qayb nifaaqa ka mida kugu jirta inta afartaa mid ka mida aad leedahay iska ilaali macnihi oo waa maxay ida tumina haddii la aamino khaana waa khiyaanaya waida cadaa haduu waramayana kadib been buu sheegayaa waida caahada haduu ballan qaadana adara waa burinaya ballantii ka soo bixi maayo waida khaasama hadduu murmayana fajara been buu ku murmaya macnaha waa dood iyo waxa wey waa sida munaafiqiinta lagu yaqaana ilah noo sheegay muttafaqu calayh wacan jaabir bni cabdillaahi waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi qaala liya nabiyu sala allahu calayh waalih wasalam nebiga allah igu yidhi low qad jaaa maalu albaxrayni acطaytuka haakada whaakada whaakada jaabir bni cabdillaah qiso dheer buu ahaa xadiidku ayaa wuxuu leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu igu yidhi low qad jaءa hadduu yimaado hadduu iman lahaa maalulbaxrayni la acطaytuka waa ku siin lahaa haakada whaakada whaakada yani waa sida waan kuu dari lahaa xoolaha wax badan baan sidaa kuugu dhuri lahaa falam yaji maalu lbaxrayni maalkii baxrayn muunan imanin oo waa maxay maalka baxrayn ee la sugayay waa xoolihii xagga ka imanayey ee ahaa jizyada ahaa ee laga soo qaaday xataa qubid ilaa nebigu ka dhintay annabiyu sal اllah alay wasalam falama jaءa maalu lbaxrayn ballanqaadkii nebiga calayh salat slam waa taagan yahay soo ma ha laakiin isagii baa dhintay abubakr radi allahu tacaala canhu ardaa wax allaaliya wixii ballanqaad nebiga ahaa oo dhan buu fulinaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh wixii dayn lagu lahaa oo dhan buu fulinayaa maxaa yeele nebigaa ka dardaarmay salawaatu ullahi wasalaamu calayh gabar baan u timid nebiga oo qiso dheer bay ahayd haddaan ku waaya maxaan sameeya abubakar u imow buu ku yidhi isagaa ku siinaya waa u timidoo waa siiyey abubakr radi allahu tacaala canhu ardaa marka waa dardaarankii nebiga calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu yidhi muunan imanin falam yeji ma imanin maalulbaxrayni ma imanin xataa qubida ilaa nebiga uu ka dhintay annabiyu sala allah alay wasalam oo laga oofsaday falama jaءa markuu yimid maalulbaxrayni amara abu bakr abu bakr wuxuu faray radi allahu tacaala canh in loo dhawaaqo oo fanaada waa la dhawaaqay oo waa maxay man kana lahu cinda rasuuli اllahi salى اllahu alayh ali wasalam cidat aw daynun falyaأtina waa kan marka abubakar wuxuu yidhi dhawaaq magaaladao dhan baa ogeysiis la geliyey rag dhawaaqayaa la dhex mariyey makarafoonna ma jirin ilana rag makarafoonnaa dhex maray magaaladii oo waxaa la yidhi man kaanat lahu cinda rasuuli اllahi salى اllah alay wasalam qofkii ka haystay nebiga agtiisa salawaatu اllahi wasalaamu caleyh ciddatun ballanqaad aw daynun ama dayn ku lahaa nebiga falyaأtina abubakar wuxuu yidhi ha ii yimaado aniga qofkii ballanqaad nebiga agtiisa ka haystay ha ii yimaado qofkii nebiga dayn ku lahaa ha ii yimaado anaa bixinaya waxoo dhan faataytuhu waa u imid buu yidhi waqultu waxaan ku idhi xadiidkii nebigaan u sheegay calayh salaatu wasalaam dadku been ma yaqaanaan abadan maxaa yeele waa muminiin weeye abadan ma dhici karaysa inay been sheegaan saxaabadu ina nabiya sal allahu alayh waalih wasalama qaala lii wuxuu nebiga ii yidhi aniga kada wa kada sidaa iyo sidaa oo waa maxay hadduu xoolaha baxrayn ay yimaadaan la acطaytuka haakada wahaakada wahaakada saasuu nebiga igu yidhi marka abubakr radi allahu tacaala canhu ardaa sidii nebigu yidhi buu u sameeyo faxaaa waa u dhuray lii aniga xaatan xaiga waxaa la yihahdaa sacbada wixii lagu qaado faxaaa lii dahabkii la keenay iyo fidadii yuu ii dhuray buu yidhi ii qaaday markaasuu xaatan facadadtuha waa tiriyey lacagtii faidaa hiya mise waaba iyadoo hamsumiatin ah shan boqol oo diinaar weeyaan oo ah, dirham oo dahab ah faqaala lii markaasuu wuxuu igu yidhi khud milaha intaa keliya ma ahe lamalaabna ku darso intaa intaa in la egna ku darso maxaa yeele nebiga calayhi salatu slam soo kuma celcelinin ha intii inaan guday u malayn maaye in kale oo la egna ku darsa saasuu yidhi abubakr radi allahu tacala canhu muttafaqun calayh taa maxayna tusinaysaa ballantiiyo cahdiga in la ilaaliyo baabu almuxaafada cala ma ctaadah almuxaafadati ilaalin weeyaan calaa ma ctaadahu wuxuu qofku ka caado dhigtay oo min alkhayri ah qofku wuxuu ka caado aho ka dhigtay oo khayr ah inuu ilaaliyo wixii aad khayr ah ee wanaag ah ee caado ku ahaa ha goynin الله أكبر هي والله سبحانه وتعالى أعلم وإياكم